alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihudah wabacd salaam ullahi calaykum waraxmatu wabarakaatu waxaa darsigeenii inoogu dambeeyey masaladu mualifku kaga waramay tafsiirka saxaabiga ma marfuuc baa ma waxaa laga soo qaadayaa xadiis marfuuc oo kale mise lagama soo qaadayo warkeedana wuu soo koobay soo ma waxa uu sheegay tafsiirka saxaabigu xaaladda waa xadii ahlulcilmiga qaarkood in yidhaahdeen xadiis musnada weeyaan ama xadiis musnada sidiisi baa loola dhaqmayaa laga soo qaadayaa laakiin waxa uu sheegay xaafid ibnu salaax raximah ullah in hadalkaasi uu ku saabsan yahay marka uu tafsiirka saxaabigu yahay maxay sabu nusuul amaa haddaanu sabu nusuul ku saabsanayn ama qariino kale oo caddaynaysa oo tilmaamaysa eh, inuu marfuuciya aanay jirin in asal ahaan tafaasiirta saxaabadu waxa weeyaan ay mawquufaad tahay ayuu sheekhu inoo sheegay soo ma waay wuxuu yihi mualifku mualifku wuxuu yihi saaxibu kitaab tafsir اlbaadiyiin biاsطilaaxaat اlmuxadisiin waxa uu yihi almaqطuuc almaqطuuc waxa uu yihi qaala ibnu صlaح raximah اllah ibnu salaax waxa uu yidhi fii culuumi اlxadiid wa huwa maqduucu gayru lmunqaici munqaica midaan ahayn weeye wa yuqaalu fii jamcihi marka maqduuc lafdiga ah la jamcinayana waxaa la idhaahdaa almaqaaicu wاlmaqaaiic maqduuc almaqduucu ayuu sheekhu ku xisiyey mowqifkii markuu ka baxay waxaanaynu soo tilmaanay in xadiiska la qaybiyo marka loo eego shayga cidda loo idaafeynayo ee hadalka lasoo naqlinaya laga soo naqlinayo haddii nebiga loo idaafeeyey inuu marfuuc la odhanayo haddii saxaabi loo idaafeeyeyna in mawquuf la odhanayo haddii taabicii loo idaafeeyeyna maxaa la odhanayaa ya waay wuxuu yihi saaxibu mandumat albayquniya markuu maqtuuca tilmaamaya wama litaabicin huwa lmaqtuucu marka sheekhu wuxuu ku yihi xaafid ibnu salaax maqtuuc iyo munqaطic isku mid maahae way kala duwan yihiin almaqtuuc waa gayru lmunqaطic labadaa istilaax yeena iskaga kaa qaldamin waa laba eray bixinood oo laba shay oo kala duwan loo isticmaalo hadal hadalkaasi cadayn ah ama wax kamida ah uu istidraagayo xagga dambe inoogu keeni doonaa wa huwa maqduucu kayrulmunqaici weeyaan munqaica midaan ahayn weeye oo munqaic iyo maqduuciyana iskaga kaa qaldamin buu kuleeyahy ma aragtaa maqduuc waa wixii taabiciin loo tiiriyo qowl taabiciya ama ficilkiya taabiciin ayaa la ydhaahdaa haya jamaaca taabici waxaa la ydhaha waalaala wixii saxaabada ka dambeeyey soo maa ya taabiciyaa la idhaha ciddii saxaabada la kulantay wax ka qaadatay baa la idhahdaa taabici soo ma ciddii saxaabada la kulantay ee wax ka qaadatay ayaa la yidhaahdaa taabici ma shardi ba inu saxaabado dhan la kulmo ya maxaa ku filan inuu hal saxaabi la kulmo soo ma taabiciintuna ma tabaqo keliya mise waa tabaqaad Ah. waa aba waaxida soo ma waa abaqaat iyaga laftooda ragga qaarkood dee saxaabada badankoodi bay la kulmeen kuwa maxaa la dhahdaa kibaaru taabiciin ragga qaarkoodna saxaabiya labay la kulmeen kuwaana maxaa la dhahdaa sikaaru taabiciin ya waa hagaag waa sida qaalibka ragga qaarna dee saxaabada aba waxa weeyaan tiro aan badnaynna yarayna bay la kulmeen marka iyaga laftooda waa tabaqaad dhinac marka laga eego waa tabaqa waaxido marka laga eego inay tabaqatu taabiciin yihiin waa tabaqa waaxida laakin tabaqada lafteeda hadee maraatib yeelan karta soo ma mm-hmm. wa yuqaalu fi jamcihi maqtuuc marka la jamcinaya waxaa la idhaha maqaatic iyo maqaaiic labadaa jamac baa lagu jamciya ya maquuc jamci hadii lagu dhaha waa almaqaaicu iyo maqaaic waay min baab ilfaaida u sheegay wa huwa maqduucu maa jaa wixii ka yimi weeye can itaabiciina taabiciinta wixii ka soo arooray weeyaan mawquufan calayhim xaala ay iyaga ku ku kooba ku yani mawquufan calayhim xaala ay iyaga ku joogto oo min aqwaalihim aqwaashooda iyo aw afcaali wixii ay yidhaahdeen aw afcaalihim ama waxay sameeyeen ekada wuxuu ku uhi maqduuca la dhahaa wixii taabiciyiin wixii taabiciinta laga sheegay ama laga soo wariyey ama ha noqoto hadal ay yidhaahdeen ama ha noqoto ficil ay sameeyeen hadalkoodaasi noocu doona ha noqdo wamaa jaa can itaabiciin waa wixii taabiciin ka soo arooray ee min aqwaalihim aqwaashoodii iyo aw afcaalihim ah mawquufan calayhim xaalu iyaga iyaga ku joogo oo la leeyahay hebel baa yidhi hebelkuna taabic yahay qaala khaiibu khaiibku wuxuu yidhi abubakr alxaafid maala imaamu maalik raximah wuxuu ku wariyey kitaabkiisa almuwa muwaana maxaynu idha aahaar badan baa kusugan soo ma oo saxaaba iyo taabiciinba laga soo wariyey hishaam ibnu curwa wuuu ka wariyey wuxuu ka wariyey imaam malik muwaiisa wuxuu kusoo wariyey inuu hishaam ibnu curwa yihi aabbahay curwa curwata bnu zubayr hishaam ibnu curwa ibnu zubayr ibnu cawaan weyaan aragtaad wuxuu yidhi aabbahay waxaa wuxuu ahaa aabbahay curwa mid masaxa labada khuf baatinkooda muu ka kordhin jirin inuu khufka baatinkiisa waxa weeyaan uu masaxo waxba kumuu dari jira yacni intii sunnadu ahayd waxba kumuu dari jira idan hadalkaasi curwat ibnu zubayr laga soo naqliyey ee ficilka curwat ibnu zubayr laga soo naqliyey maxaynu leenahay waa maxay waa maxay waa mktu waa min qawli taabici waa hagaag kadalika maala saciid ibn musayib maxaa laga sheegay ama anas ibnu sirin ama maxamed ibnu sirin maru jeeda cafan haddii saciid ibnu musayib laga soo wariyo hadal ama saciid ibnu jubayr ama maxamed ibnu sirin iyo ragga la midka maxaa laga soo naqliyey maxamed ibnu sirin ina hada cilma diinu fanduruu canman taakhuduna canhu diinakum waay qaala alkhaiib abubakr alxaafid wuxuu yihi fii jaamicihi aljaamic liakhlaaqi araawi wa aadaabi saamic baa la dhaa kitaabkaas qaala alkhaiibu khaiibku wuxuu yihi abu alxaafid abu kii xaafidka ahaa waa xaafid esh xaafid lmashriq soo ma muxuu caan ku yahay alkhaiibu albaqdaadi wuxuu yihi fii jaamicihi kitaabkiisa jaamica wuxuu ku yihi jaamic kitaab baa magaciisa lasoo gaabiyey waxaa looga jeedaa aljaamic liakhlaaqi araawi wa aadaabi asaamic waay wuxuu ku yidhi min alxadiisi xadiiskii waxaa ka mid a ah almaqtuucu baa ka mida ah. saasuu yidhi anwaacda xadiiska waxaa ka mid a ah maqtuuc wa qaala wuxuu yidhi almaqaaicu ee kada muxuu isticmaalayaa maqtuucuu jamciyey soo ma ku kooban taabiciinta ee ku joogta ee ama aqwaashoodii ama afcaashoodii ama war iyagu ay yidhaahdeen lagu soo naqlinayo wallahu aclam qultu waxaan idhi bu uhi sida sidaasi sidaasi waa sida mustalaxa ama erey bixinta ahlulcilmigu ay ku istiqraartay istilaax ahaanna loo ay u badan tahay waxaa dabaalkan ku sheegayaa culimada qaarkood culimada qaarkood oo maqطuucii isticmaalay halkii munqaطica ah. eeg maqطuuc asal ahaan iyo sida istilaaxu ku istiqraaray waa in looga jeedo aqwaashii iyo afcaashii taabiciinta taabiciga sida saqiir ha ahaado kabiir ha ahaado waxa weeyaan farqi ma kala laha saxaabo badan soo gaaro qaar kooban soo gaaro midhiya labaha soo gaaro farqi ma kala laha ma farqi ma kala laha waay haddaba wuxuu kuu sheegayaa halkan laba faa'iiduu kuu sheegaya labadaa faa'iida waxa weeye in culimada islaamka qaar ka midihi maqtuuc ay u isticmaaleen bimacna almunqaic munqaic iminka oo kulaa maqtuuc iyo munqaic way kala duwan yihiin ayay culimada qaarkood halkii munqaica waxa ay u isticmaaleen waa isticmaal jira isticmaalka inaad ogaato maay kaaga maxay kaa kaa kuu taraysa waxay kuu taraysaa in mararka qaarkood aqwaasha ahlulcilmiga ee aad aragto inaad tawjiihin karto bacd alculamaa ayaa maqtuuc waxay u isticmaaleen halkii munqaica munqaicu maxaa tahay waa xadiis sanadkiisa itisaalkiisii uu dhiman yahay ayaa munqaic la dhahay xadiis itisaalkiisa itisaalkii sanadkiisa aanu taam ahayn oo aanu aanu sidii loo baahnaa aanu mutawafir ahaynba munqaic la yidhah waynoo iman doona culimada qaar baa munqaica iyo maqtuuca isku macno isticmaalay ama halkii eh, munqaiciba waxay ku sheegeen maqtuuc ma aragtaad taasi way jirta waxaa kale oo jira waxaa kale oo jiruu sheikhu kuu sheegaya caalim ahlulcilmigii xadii ahlulxadiiska kamid a ah oo aathaartii taabiciinta u isticmaalay inuu ku ilaaqo munqaic magaca la yidhahdo aarkiis aathaartii saxaabadu leeyahay halku odhan waa maqtucaad ayuu leeyah waa munqaicaad munqaicaadna wuxuu uga jeedaa yani sanadkeedu mutasil maaha oo dee hadalka taabiciga hadalkiis sanadkiisu mutasil ba marka labadaa macnee labadaa istilaaxay iswa isweydaariyeen waqtiyada qaarkood ahlulcilmiga qaarkood la soco buu ku leeyahay oo ka warhay hadallada qaarkood iyo kutubta markaad nuqusha ahlulcilmiga aada aragto qaarkood ayaa aada arkaysaa halkii ay odhan lahayeen hadalkaasi waa hadal maqtuuca yani min kalaami taabici weeyaan iyagoo le wahada alkalaamu munqaicun ama fiihi inqiaacun maaragtaad iyagoo saale ayaad arki doontaaye macnaha ku tanabu inay culimada qaarkood sidaana u isticmaalaan laakiin marka lagu weydiiyo isilaax ahaan maqtuuc maxaa la yidhaahdaa wiii wixii istilaaxu ku ta ku sugmay culimaduna u badan yihiin baad ku wadaysa maaragtaad qaala qultu waxaan ihi xaafidka ayaa odhanaya abubakrin albaqdaadi waqad wajadtu waan helay atacbiira waqad wajadtu waxaan isdul taagay atacbiira in laga cabiro bilmaquuci maquuci in maqduuc laga cabiro can ilmunqaici xadiiskii munqaica ayr lmawsuuli ee aan xidhiirsanayn fii kalaami imaam shaafici imaamka shaafici lahaa hadalkiisa ayaan ka helay ya imaam shaafici hadalkiisaan ka hela iyo waabalqasim aabaraani caalimka abaraani la yidhaahdo waa saaxib lmacaajimi ya hadalkiisa ayaan ka helay iyo ayrihima mucjam abaraani kabiir iyo mucjam awsat iyo mucjam sagiir saddex kitaab oo kutubta xadiiska ka mid ah oo almacaajim halaasa la idhaahdo ayuu ayuu caan ku yahay abalqasim aabaraani raximah imaam shaafici goorbu dhintay hmm ya laba boqol iyo afar abilqasim atabaranina abilqasim atabarani saddex boqol iyo lixdankii u dhintay talaatimiya wasitiin raximah اllah waaye weeye marka wuxuu leeyahay imaam khatiib albaqdaadi wuxuu leeyahay imaamu shaafici oo xadiidka munqaطica ah ee aan mawsuulka ahayn ee sanadkiisii inqiطaac galay ee sanadkiisu aanu mutasil ahayn ku ilaaqaya maqtuuc ayaan helay oo lafdiga maqtuuc ku ilaaqaya halkuu ka odhan laha waa munqaic ayuu maqtuuci isticmaalaya macno caama macno caamoo munqaicii wax kastaoo aan itisaalin ay soo gelayaan ayuu u isticmaalaya ma aragtaad marka haddaad aragto hala yaabine la soco kuleey macnaheedu waa maxay haddaad imaamu shaaficiyo hadal taabici leh wa hada kalaamun munqaic maalan leh hays odhan imaamu shaafici istilaaxibuu qaldayo imaam shaafici ha tacqibana odhan halkan imaam shaafici u dhex fadhiistay hays odhan <laughs> ya fahan inay waxa weeyaan saa yani aflagaadada noocaasa dadka qaar baa laga yaaba inay ku dhiiradaan iyagoo aan weli aanu lam yashtada lam yashtadac cuduhu ya inuu inuu ku dhiirada laga yaaba inuu aimada naqdiyo hahe waa saas wey marka odhan imaam shaafici raximah allah waa uu ku qaldamay saasoo kale ha odhanin haddaad aragto isagoo munqaic ku ilaaqaya maqtuuci isaga iyo abilqaasim atabaraaniba saasay sameeyaan iyo wakayrihima culimaa an culimada fii kalaami hayrihima iyo wakayrihima iyo wa fii kalaami hayrihima labadooda cid aan ahayn oo culimada ayna culimada ayna way isticmaasha xaafid ibnu xajar baa u yihi raximah llah fi nukat calaa kitab ibnu salah wuxuu ku yidhi qowluu hadalku yidhi khatiibu lbaqdaadi wakayrihuma yani imaam shaafici hadalkiisa iyo abilqasim atabarani hadalkiisaan ka helay iyo cid labadooda ahayn oo ahlulcilmigaabaaba sidaa isticmaalay wakayruhumaaga canaa bihi wuxuu uga jeedaa addaara imaam abilxasan addaara iyo walxumaydiya abubakr alxumaydi abubakr alxumaydi waa sheekh lbukhaari sooma ya labadaas ayuu uga jeedaayo faqad wujida waa la helay atacbiiru tacbiir iyagoo cabiraya fii kalaamihimaa hadalkooda ka cabiraya bilmaqtuuci fii maqaami lmunqaici xadiiskii munqaica ahaa ya xadiiskii munqaicaha iyagoo maqtuuc ku sheegaya ayaa la helay faqad wujida tacbiiru tacbiir baa la helay fii kalaamihima iyagoo ka cabiraya hadalkooda bilmaqtuuci maqtuuc iyagoo ku sheegaya fii maqaami munqaici halkii ay xadiiska ahayd inay munqaic ku ilaaqaan iyagoo maqtuuc ku sheegaya iyagana la helay halkaa xaafid ibn xajar muu ku bara muxuu kuu faaidey wuxuu kuu faa'iideeyey xaafid ibn xajar in imaamu shaafici iyo abilqasim atabaraani iyo culimo kalaba ay maqtuuc ku ilaaqeen xadiiskii munqaic ah. ma aragtaad xadiiskii munqaic aha ee sanadkiisu kheyr ah inay maqtuuc ku ilaaqeen ama taabici ha laga wariyo ama taabici ha maqnaado ama taabici taabic ha maqnaado ama cid aan iyaga ahayn ha maqnaato xadiiskii munqaic ah inay ku ilaaqeen sidaas culimo kalaa ku ilaaqday oon abilqaasim iyo shaafici ahayn buuri labadooda keliya lama gaar xataa culimo kalaa jirta xaafid ibn xajar culimadii kale laba kamida kuusoo qabta wuxuu ku yihi waayruhumaa wuxuu ujeedaa waayrihima wa fii kalaami hayrihima wuxuu ujeedaa daara qudni iyo abubakr alximeydi ujeeda maragtad taasi waa taas halka halkaa waxaad ka faa'iiday laba laba shay oo muhimu sheekh ku sheegay maqtuuc maxaa la idhaahdaa maqtuuc waxaa la idhaahdaa xadii waxa weeyaan wixii ka yimaada waxaa xadiiska loo tiiriyo taabiciinta ama aqwaashoodi ha haato ama afcaalkoodi ha haato wixii taabici laga wariya maqtuc leena taasi waa sida asalkaa laakiin waxaad ogaataa in ahlulcilmiga qaarkood mararka qaarkood maqtuuci isticmaalaan macna macnaha ka duwan ama ka ballaadhan oo ah xadiiskii inqitaacu galay ma aragtaad xadiiskii inqitaacu galayn sanadkiisu mutasilka noqonin inay u isticmaalaan yaa isticmaalay imaam shaafici yaa isticmaalay abaraani yaa isticmaalay daraqudni yaa isticmaalay abubakr alxumeyd maaragtaad afar caalim oo aimadii waaweyneed kamid a ah laguu sheeg halkan mid kale kuu sheegaya tii cagsigeedii wuxuu kuu sheegayaa in culimada qaarkood aqwaashii taabiciinta mawquufka eh, ku ahayd aqwaashii taabiciinta wixii taabiciin laga wariyey ama qowl ha ahaado ama ficil ha ahaadee taabici laga sheegay ama taabicigaasi kabiir haada ama sakir haade inay culimada qaarkood halkay maqduuc ku sheegi lahaayeen munqaicu bixiyenba iyada lafteedi maxay munqaic uga jeedaan munqaic bay macno guud u isticmaalayaan fara guda ballaaran oo xadiis kasta oon mutasil ahayn ama aan nebiga sala allahu alay slam marfuuc o ahayn ayay waxay ku tilmaamayaan munqaic maaragtaad waynay noo iman doonta wa alaqa waa ku magacaabay alxaafidu xaafidkii abu bakr la ohan jiray axmed ibnu haaruun ibnu rawxin albardijiyu albardiciy ya alxaafi albardiji buu caan ku yahay abu albardiji baa la dhaa ama albardeci almunqaica munqaici wuxuu ku magacaabay cala lmawquufi xadiiskii lagu waqfiyey cala taabici waaba cagsiga tanna caalim baa la helay culimadii ka mid oo aahaartii taabiciinta munqaicaad ku sheegaya halkuu maqtuucaad ku sheegi laha muxuu ku sheegayaa munqaicaad xaggee buu ka eegayaa inaanu sanadkeed mutasilahaynta aanu marfuuc ahayn halkaasuu ka eegaya maaragta halkaas ayuu ka eegaya marka labadaa isilaax isilaaxu waa sidaas laakiin labadaa ilaaq la soco buu kuleeyay labadaa ilaaq la soco marka aad aragto meel aad ka sugaysay in caalimkaasi uu ka cabiro maqduuc oo uu ka cabiray eh, inuu ka cabiro munqaic oo uu ka cabiray maqduuc ama meel aad ka sugaysay munqaic oo uu ka cabiray maqduuc bal hadda warkan dib u raaco la soco kuli marka waa saas idan khulaasatlkalaam waxay tahay nebiga wixii loo rafciyo marfuuc baa la idhaha wixii nebiga loo tiiriya maa la dhaha marfuuc wixii taabici loo wixii saxaabi loo tiiriyana waxaa la dhahdaa mawquuf bishari bishardi an laa yakuuna lahu xukmu rafci waa inaanu xukmu rafci u sugnaanin ma aragtaad haddii kale waxaa la odhanayaa mawquufun lafdan marfuucun marfuucun xukman soo maa waay wixii taabici loo tiiriyana maxaa la odhanaya maqtuuc baa la ohanaya taabici ayaa tahay waa ciddii saxaabi aragta ama wax ka warisay ee wax ka warisay waa hagaa halkaasuu sheekhu wuxuu kaga baxay aqsaamtii xadiiska ee marka loo eego biictibaari man udiifa ilayhi ciddii loo idaafeeyey marka loo eego wuxuu yihi mualifku xafidahu llahu wabaaraka fiihi addaciifu daciifkii xadiiska maxaynu u qaybayna xadiiska markaynu jiho kale iska taagnay waxaynu u qaybinay marka loo eego inuu in la xujaysanayo inaan la xujaysanayn maxaa loo qaybiyey waaaloowaxaa loo qaybiyey xadiis la xujaysanayo iyo midaan la xujaysanayn marka loo eego in la in la daliishanayo iyo inaan la daliishanaynin waxaa loo qaybiyey maqbuul iyo marduud soo maha marduudka mararka qaarkood ahlucilmi waxay ku magacaabaan daciif soo maha adaciif bu ku yidhi sheekhu daciifkii wey adaciifu xadiiska daciifkaah huwa alxadiisu xadiiska weeye aladii xadiiskaasoo lam tajtamic fiihi sifaat lqabuul lam tajtamic fiihi aanay ku kulmin sifaat lqabuuli sifaatkii xadiis lagu aqbali jiray alqabuul baad odhanaysa ya alqubuul odhan maysid eekhow haddama garata horena waa u tambihinay warkaasi huwa alxadiisu xadiiska weeye aladii xadiiskaasoo lam tajtamic fiihi aanay ku kulmin sifaat lqabuuli sifaatkii xadiis lagu aqbali jiray ahlulcilmiga qaarkood hadalkani waa hadal kooban daciif maxaa la yidhahaa xadiiska daciif la waa maxay waa xadiis laga waayey sifaatkii qabuulka midh baa laga waayey labaa laga waayey saddex baa laga waayey afar baa laga waayey farqi ma kala laha kulli waa daciif maaragta ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahen waa xadiis laga waayey axadu si axadu axadu sifaat alqabuul xadiis daciifa waxaa la dhaha xadiiska laga waayey shardi shuruudii xadiiska lagu aqbali jiray xadiiska laga waayey ayaa daciif la dhaha dee xadiiska haddii hal shardi laga waayo oo shuruuddii qabuulka ka mido daciif noqday haddii lagaba laba laga waayo ka war soo kama sii darna haddii saddex laga waayo ka war dee ka sii darna a taasina waa min baabi awlaa la soco min walihaada qadiyaddaa ku saabsan in mararka qaarkood shay la ishaaro oo shay kale laga aamuso xukunka uga mudnaa waxaa looga aamusay maadaama xukunka uga mudan yahay dee waa waa waa la ilxaqinaya waa la garanaya miaalaan idinsiiyo nebigu wuxu uhi sal allahu alayh wasalama sida saxiixeynka ku sugan saan filay min xadiis anas bni malik radia allahu tacala canhu ardaahu nebigu wuxuu yihi aayat lmunaafiqi xub lansaar cafan cafan aayat liimaani xub lansaar nebigu wuxu uhi alayh salaatu wasalaam sida saxiixeynka ku sugan min xadiisi anasin radia allahu tacala canhu sidaan filayo rasuulku wuxu uhi aayat liimaani xub lansaar wa aayat nifaaqi bugd lansaar nebigu wuxuu ihi calaamadda iyo astaanta lagu garto iimaanka qofka iimaankiisu inuu iimaan toosan oo saxan yahay waa inuu ansaar jecel yahay ansaari waayo dee waa nimankii nebi maxamed hooyey soo maha ee garab iyo gaashaan baa u noqday ee markuu soo qaxay dejiyey ee nafoodiiyo maalkooda ku furtay ee hiilyahoobay isla og tahay ee cadowga ka dhiciyey ee ilaahay magacaa u bixiyey alansaar ayuha alikhwa iyo muhaajiriini waa laba magacoo sharciga laba magacoo sharciga weyaan a laba magacoo sharciga weyaan laba magacoo magacanta bidcadaha looga tusaale qaadan kara maa nebigu wuxuu yihi aayat limaan waa xub lansaar nebigu wuxu uhi wa aayat nifaaqi bugd lansaar munaafiqnimada calaamadaheeda waxaa ka mid a ama calaamada munaafiqnimadu iyo qofka iimaankiisu inuunu toosnayn waxaa ka mid ah in ansaar la naco su-aal ansaar hadduu nebigu halkaa warkooda dhigay haddaan su-aal idin weydiiyo muhaajiriin jacaylkoodu calaamatuliimaan ma yihi ya xub lmuhaajiriin calaamatuliimaan ma yihi mise maa uu yahay wa daliil wa daliil ha ha baina de waa bakaysaa haye waa qiyaaslowla ah, xukunkay uga mudan yihin miya yaa sheegaya inay xukunka uga mudan yihin see uga mudnaadeen xukunka a xukunka see uga mudnaadeen fadal iyagaba ansaar muhaajiriin iyo ansaar yaa fadli badan muhaajiriin baa ansaar badan muhaajiriin ansaar maxay dheer maxay dheer hijraday dheeryi nusrada nebiga loo gargaaray way la wadaagaan soo maha muhaajiriin iyo ansaare nusrada nebiga loo gargaaray sala allahu alay slam way la wadaagaan muhaajiriin ansaar bal maalin aanay nebiga ansaari u gargaarin ba iyagu u gargaareen waxay la dheeryihiin inay soo hijroodeen inay soo hijroodeen markaa sifadii ay ast eh, sifaadkii ay ku heleen iimaankii iyo nusradii ay ku heleen ansaari fadligan labadaba muhaajiriin waa hayaan oo waa la wadaagaan iyagana hijradii bay la dheeryihiin iyagana nebiga u gargaareen oo isgarab taageen oo garabkiisa galeen oo u sabreen wakti adag oo aanay ansaari joogin warsoo saama idan almuhaajiruun wlaa bi alxukmi min alansaar min alansaar waadix ikhwan marka axkaam noocaasa ayaa had iyo jeer ahlulcilmigu adilada ay ka sheegaan saa awgeed ba ilahay u yidhi wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar radia allahu canhum waradu canhu ilahay muhaajiriin buu horreysiye ilahy wuxu uhi laqad taaba allahu calى الnabiyi wاlmuhaajiriina wاlansaar aladiina itabacuu fi saacati اlcusrati ma aragtaa lifadlihim baa loo horeysay lifadlihim wamakaanatihim wacadiimi manzilatihim cinda allahi caza wajal si awgeed markay culimadu ku leeyihiin xadiiska daciifka hadalka waxaan ku keenay culimada haddaad aragta nin leh xadiiska daciifka waa xadiis waayey shardun min shuruudi صixa dee xadii ha u qaadani in lagu leeya xadiiska laba shardi waaye ama saddex waaye daciif maaha ha u qaadani waar hadduu kii shardi waaye uu daciif noqday hal shardi kii waaye war ka laba waaye ka saddex waaye ka afar waaye uu ka heleysay xukunka oga heleysay daciifnimada waadix sooma ya hmm. wa <laughs> anwaacu xadiiska daciifka anwaacdiisu kaiiratu waa fara badanta oo yati waa iman doonaa dikruhaa dikrig sheegideedu maca alamilati inagoo tusaalayaasha sheegayna fii jumlatin min alanwaaci ilaati yati wuu imanayaa dikruhaa anwaacda sheegideedu maca alamilati tusaalayaasheedii lala qabo fii jumlatin min alanwaaci ilaatiyati noocyada soo socda waxa weeyaan kooxo badanoo oo kamida ayuu ku imanayaa ayuu ku imanaya almunqaicu kii koobaad muxuu ka dhigay anwacdii daciif kamid a waa almunqaic wa huwa munqaicu waxa weeyaan maa saqada maa xadiis weeyaan saqada uu ka dhacay min isnaadi isnaadkiisa raawin raawi baa ka dhacay aw akaro ama hal raawi wax ka badan baa ka dhacay oo ka maqan laakiin laysa cala tawaali laba raawi hadday dhaceen iskuma xigaan fayakuunu munqaican buu noqonayaa xadiiskaasi mid ka go-an fii akara min mawdic xadiiska laba meeloo laba raawi ka maqan yihiin oo aan isku xigin wuxuu noqonayaa xadiis laba meelood ka go-an ayuu noqonaya culimadu waxay dhahdeen rijaalka isnaadka silsilad baa laga soo qaaday silsilad bay ku shabaheen culimada walihada maxaynu igu iri silsil alisnaad markaynu tariifinayna silsila rijaali almusilati ila fayn ila lmat markaa silsilad baa laga soo qaaday silsiladuna de waa waa waa taxis haysata soo maha oo xabadba xabad ku xigto haddii laba meelood taxdaasi ay ka go'do ama hal meel keliya ay ka go'do meeshaasina weliba meeshaasina weliba ahlucilmiga qaar baa shardi kale ku socday lakin horta intanun aynu fahno waa u iman doonaa oo oo yidhi waa in qeyd kale lagu xidhaa munqataca lakin horta sidan uu u wado aynu u wadno xadiiskaasi hadduu meel qura ka go-o oo raj sanadkiisa hal meel qof ka maqan yihin ama laba meelood oo kala duwan laba qof ka maqan yihiin laakiin aanay isku xigin munqatic baa la dhaha hadday isku xigaan maxaa la odhanaya hadday isku xigaan laba qof isku xiga haday dhaca maxaa la ohanaya mucdal baa la ohanaya taasuu ka taxdiraya marka aw akaru laakin laysa cala tawaali xadiiska sanadkiisa hal qof ka maqan yahay ama laba qof ka maqan yihiin laakiin labada qofe ka maqani aanay isku xigin ama saddex baa ka maqan laakin iskuma xigaan maxaa la ohanayaa munqaic baa la ohanaya hadday isku xigaan laakiin maxaa loo bixinayaa mucdal baynu u bixin doonaayo way noo iman doontaa huwa maa saqada min isnaadihi raawin isnaadkiisa uu ka maqanyahy raawin raawi keliya aw aar ama ka badan laakiin hasaatee laysa cala tawaali hadday laba raawi yihiin iskuma xigaan fayakuunu wuxuu noqonayaa maadaama laba meelood uu ka go-an yahay munqaican mid ka go-an fii akar min mawdicin hal meel wax ka badan mid ka go-an buu noqonaya wayuliqu lmuxadiuuna muxadisiintu waxay ku ilaaqaan calaa kulli saqdin saqdi kastaoo min alisnaadi saqdi kastaoo min alisnaadi isnaadka ku yimaada ayay muxadisiinta qaarkood ku ilaaqa sawaaun ha ahaado sawaaun waxaa isku mid a kaana saqdigaasi ahaaye min awaliha awalkiisa aw min wasadiha ama dhexdiisa aw min aakhiriha ama aakhirkiisa wa sawaaun waxaa isku mid a kaana saqdu saqdigaasi ahaya biwaaxidin mid qura aw akaru ama waxa maqani hal raawi ha noqdo ama ka badan ha noqdo halkan sheekh wuxuu kuu sheegaya bac muxadisiinta qaarkood munqaic waxay u isticmaalaan macno caama oo munqaic waxaa loo isticmaalaa macno khaasa iyo macno caama macnaha khaaska ahi waa ka ay istilaaxu iyo ereybixintu ku istiqraartay oo waa maxay waa xadiis sanadkiisa raawi quri ka maqan yahay weliba culimada qaarkood waxay shardiyeen raawigaasi inaanu noqonin saxaabi inaanu noqonin oo taabicigi iyo wixii ka horreeya uu noqdo ayaa ahlucilmiga qaarkood shardiga shardigaasay dhigeen laakiin sidaa caamkaa hadda u qaado raawi keliya xadiisku sanadkiisa ka maqan yahay waay kaa munqaic baa la dhaha ahlulcilmiga waa macnihi khaaska halkaas ama ama laba mid baa ka maqan laakiin iskuma xigaan bacdu ahlilcilmi waxay dhan munqaic waxaa la xadiis kasta oo sanadkiisa sakdi ku dhacay ama awalka ha ka galo ama akhirka ha ka galo ama wasadka ha ka galo ya ama mursal ahaado ama mucdal ahaado ama ha isku xigaanoo laba ha isku xiga ahaadaan ama laba ka waxa weyaan kala ka maaragtay aan isku xigin ha ahaadaan xadiis haddii sakdiba ku dhaco aya saktin oo xadiiska ku dhaca inqiaac baa loo bixinaya maxaa soo gelaya marka mursalkii baa soo gelaya mucalaqii baa soo gelaya mucdalkii baa soo gelaya munqaican laftiisaa soo gelaya macna caamaa loo isticmaala marka xadiis kasta oo sanadkiisa inqiaac galo bacdu ahlicilm ba waa kullu maa lam yatasil bixaali xadiis kasta oo aan mutasil ahayn munqaic baa la idhahda sababtu wuu itisaali waayey noocay doontaa noqoto awal ha noqdo aakhir ha noqdo wasat ha noqdo hal qof ha maqnaado laba ha maqnaadaan shan ha maqnaadaan farqi marka laa yidhaha maaragta waxay leeyihiin xadiiskaasi waxaa la idhaha munqaic marka munqaic halkaa maxaa loo isticmaalaya macno macno caama oo jamiic inqiaacii sanadka ku dhaco dhan shamlinaya hadalkaasi waa waxaa hadalkaasi soo hoosgelaya munqaica loo isticmaalayo maqtuuca saaabiga maqtuuca taabiciga laga wariyo waxaa laga eegayaa inaanu mutasil hayn saasaa loogu ilaaqay waadix sooma xukmulmunqaici almunqaicu min qismi daciifi buu ka mid yahay muxuu daciifu noqday waa litakhalufi shardin baa waxaa la waayay shardi oo min shuruudi lqabuuli ka mid a wa huwa shardigaasi itisaalu sanadi weeyaan wasaaqidu ka dhacayna laa yudra la garan maayo a huwa ma mid keliya am akaro mise waa ka badan a huwa ma mid iqaaba am daciifu mise waa daciif qofkii saaqidka ee dee sanadka ka maqan la garan maayo sanadka ma hal qof baa ka maqan mise ka badan baa ka maqan diraasay u bahanta qofka maqani ma iqa ma daciifba diraasay u bahanta fain tabayanat hadday caddaato alwaasidatu waasidadii goonayd hadday caddaato min duruqin ukhraa duruq kaleo xadiisku leeyahy hadday ka caddaato oo la sheego qofkii maqnaa xukimi caleyhi xadiiskii waxaa lagu xukumi ama xukimi caleyhi sanadkii waxaa lagu xukumi bimaa yastaxiquhu wuxuu mutaysanayo oo dee hadduu waasidada la ogaaday uu iqo noqdayna oo uu xadiiskiisu maqbuul yahayna de xadiiskii sanadkiisi waa sanadkii maqbuul buu noqonaya oo wuxuu noqonaya sanadkii saxiix buu noqonaya dacfiguu ka baqanay waana maqbuula waa la aqbalay haddii uu waasidadii ay noqoto waasido yani xadiiskeedu daciif yahayna de xadiiskiisi marduud buu noqonaya ama daciif buu noqonaya waadix sooma fain tabayanat hadday cadaato alwasidatu ay cadaato min duruqi ukhraa kaa cadaato xukmi caleyh waxaa lagu xukmi bimaa yastaxiquhu wuxuu mutaysto oo min sixatin aw dacfin aw qabuulin aw raddin مثال المنقطع قال الإمام إمام أحمد رحمه الله في المسند حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيميني وآخذ بشمالي فهذا إسناد ضعيف لانقطاعي فالحسن البصري لم يسمع من أبي موسى رضي الله عنه قاله ابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة كما في المراسيل لابن أبي حاتم والدار قدني في السنن أرقد هذا marka xadiis halkan wuxuu sheegi doonaa miaal ah oo daciif ayuu sheegi doonaa berimen insha allah xadiiska macnihiisa iyo iyo maaragtay intaha kelmadaaba laqbeyn doonaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilah illa ant astaqfiruka waatuub ilayk